الله شريك يرى تعالى الله صرياه قد خسر وقصاري الآخرة آخرة لا غيب وحشكينا كما سبنا قصار باس لأنه قفكاس في النار نار تبحيد أيو أهاضي لأنه قفك إله شريك يلي في النار نار تبحيد أيو أهاضي خالدا حالا كوارا يوسن كبحين وخسر الدنيا الدنيا دنوا خساري قفك إله شريك يلي لأنه قد كاس قامت وحا كنتو كو استاغتay عليه korkiisa alxujatu xujadi xujadi la soo gaarsiiyay kamana faa'iideysan qofkaasu wajaahu waxa adduunka u yimid annadiiru mid u diga walaakinahu qofkaas mushrika khasira wuu qasaaray lam yastafid kama faa'iideysan min addunya adduunyada shay-an shayna qaala allahu tacaala ilaa wuxuu yidhi qul linabiga subana إن الخاسرين ضدك خساري الذين واقوا خسروا خساري أنفسهم نففيال كودة ضدك خسارة ضدك خساري وضدك نفتو ذي خساري اسكدا وحكا لو هران اللفودي مبت بادي إلا قفك مركو قنعسان لفوه إلى يمبت بادانا أصر فإذا كدب وإنه هران ضدك مركا خساري وحاولوا خسارة بدل قفل فيه سوايي dadka mushrikiinta lafahooda naar cunid iska daa janno iyo faa'iido inay helaan marka waa khasaareen khasaare dab ah qulli nabiga subana ina alkhaasiriina dadka khasaaray aladiina waa kuwa khasiruu khasaaray oo waayay anfusahum nafafyaalkoodii wa ahliyihim eelkoodiina khasaaray oo eelkoodiina waayey yowmalqiyaamati maalinta qiyaamaha alaa baraaruga ذلك كاسا هو الخسران قصارة قصارة سؤال مبين البين حق قصارة عتاسا ليرا إن أطلفها ويدو نفتا نار عمتو إيه كادين آد ويدو قصارة نبا وعد shay-an shayna kama faa'iidaysan liannahu qofka mushrikaa lam yastafid kama faa'iidaysan minhaa naftiisii shay-an shay wa awladahaa naftiisii wuxuu ku arooriyey annaara naaru ku arooriyey wa bisa waxaa balaayo ahaaday alwirdu aroor aroorkaasoo almawridu la arooro wa awladahaa qofku naftiisii wuxuu ku arooriyey annaara naar أراه أراه كاسو المورد لأراه وأوردها قفك نفتيسي وحو كأروريي النار نار وبئس وحا بلايرا هذا الورد أرور المورد لأرور وخسر قفكاس وقصار أهل إلكيسين إلكيسين واوايي وهدو حاسكيسي هدو عرورتيس أيقين وقصار لأنهم إلكو إن كانوا هدي هذين مؤمنين ضد مؤمنين فهم أيقين في الجنة جنة جيران أصلا نار جيران قرى حيثما مرك وخسر وقصار قفكاسو أهله إيلكيسين وقصاري لأنه لأنهم إيلكيسي إن كانوا هدي هذين مؤمنين ضد مؤمنين آه فهم إيلكيسي في الجنة جنة يكسوغيين falaa yatamatacu ku raaxaysamaa bihim eelkiisii falaa yatamatacu ku raaxaysamaa bihim eelkaas oo is arki mayaan asna naaru jira iyaguna jannay jiraan wa in kaanuu eelku hadday ahaadeen fi naari naar oo ay naarta iskula jiraanna fakadaalika sidaasoo kale weeye ku raaxaysana waa isna caradayaanba waa isna caradayaan labada naarta isla gashaa ee isweheshamayaan oo isku raaxaysamayaan fakadaalika sidaasoo kaleu ahaaday li'annahu shaamiye kullamaa mar kastoo dakhalad ay gasho ummatun ummad lacanad way nacladaysaa ukhtaa walaalkeed midda kaloo walaasheeda way nacladin oo labada naarta isla gashaa iskuma raaxaystaan iskumana farxaane way isnacladaan way isnacladaan adaa sabab iigu ahaa adiga ii jiibiyo igu raaxaye haddaan anigu sababta keenay miyaan keligay wadi karay way isnacladaya way is-eedaynayaan midba midka kalu eeday liannahu shaniya kullamaa markastoo dakhalad ay gasho naarta ummatun ummad lacanad waxay nacladaysaa ummaddaas ugtahaa ummaddii kaleo walaasheeday nacladi marka labada naarta isla gashay ehelka isku ahna way isna calamayaane wax kala faa'iidi mayaan iskuna farxi mayaan waclan ogow anna shirka shirkigu khafiin waa mid qarsoon jiddan si dhab ah shirkigu aad uu qarsoon yahay qofka isagoon iska jirinu dalaq u soo yiraa wax ka baqdo waa in shirkigu kuula weynaadaa kuuguna cabsi badaya waclan ogow anna shirka shirkigu khafiyun waa mid qarsoon jiddan si dhabu u qarsoon yahay waqad khaafahu shirki waxaa ka baqay khaliilu raxmaan allah raxmaanka khaliilkiisii nebiyullaahi ibraahiim aa shirki naftiisa uga baqay wiilashuu dhalayoo nabiyaalkaahana waa uga baqay wiilashuu wasagu dhalay oo nebi ibraahim dhalay oo kale ah nabi ismaaciil iyo nabi isxaaq ayagiina waa uga baqay shirkiga marka nebi ibraahim naftiisa uga baqay wiilashiisiina uu uga baqayoo nabiyaal ah haddaan adugu ka baqi weydo waxay dareemaydaa jahli inay tahay waa jahli ku haysta oo qaalibkaa noqday waa inaad ka baqdaa leyla waa nahaara inaad ku dhacdo dabinka shirkiga waclan ogow anna shirka shirkiga khafiyun waa mid qarsoon jiddan si dhabuu u qarsoon yahay waqad khaafow shirki waxaa ka baqay khaliilu raxmaan allaha raxmaankaa lahaas khaliilkiisii uu jeclaa ayaa ka baqay wa imaamulxunafaa'i dadka baadilka ka leexdee muwaxidiinta kaas imaamkoodiga ka baqay waa nebi ibraahim wa imaamulxunafaa kuwa baadiloo dhan ka leexday ee tawxiidka u leexday kuwaas imaamkoodiga ka baqay kamaa xaka laahu sida ilaahay ka sheegay can ibraahiim kamaa xakallaahu sida ilaahay ka sheegay canhu ibraahim nebi ibraahim wuxuu yidhi wajnubnii wa baniya aniga iyo carruurtayda allow naga fogee an nacbudda inaan caabudno alasnaama sanamyaalka wajnubnii wa baniya aniga iyo carruurtaydaba allow naga foge carruurta midda waladu sulbiga waaba laba nabiba waa nabi ismaaciil iyo nabi isxaaq laakiin sidaa sheekh maxamed ibnu saalix qowlmufiidka uu rajaxa wa baniya durriyadiisii oo dhan ula jeedaa uu leeyahay ma ahan waladu sulbigii kaliya labadan uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen uu ula jeedaa ah, dhammaanteen allow shirki naga badbaadi uu leeyahay wajnubnii allaw aniga iga fogee wa baniya carruurtaydana ka fogee an nacbuda inaan caabudno alasnaama sanamyaal inaan caabudno wa ta'amal fii qowlahu qowlkiisa uu yidhi nabiyullaahi ibraahim wajnubnii alla iga foge ma dhihin alla iga manci ilaahu rabbiyow shirkiga iga manciyo iga ilaali ma dhihin ilaahu iga foge wey oo anigana dhinac iyee shirki iyo sanamyaalna dhinac kala gee xataa ah, yaananba isku dhowaanba saasuu leey wa ta'amal firfiiri qowlahu nabiyullaahi ibraahim hadalkiisa oo uu yidhi wajnubnii alla iga foge ah, yaananba isku soo dhowaanba walam yaqul ma dhihin wamnacni allow iga manci allow shirkiga iga ilaali ma dhihin iga manci ee allow iga fogee uu yii fogaan uu isticmaala maxaa yeelay lianna macna junubnii ujnubnii macnaheedu ijcalnii allow iyeel fii jaanibi cibaadatin cibaadada adiga lagu caabudo dhinaceeda allow aniga iyeel walasnaama wajcal ilasnaama ilaahow sanamyaalkana waxaad yeeshaa fii jaanibin dhinac waa saas warku noqona ilaahow anigana dhinac iyaa oo dhinaca adiga in lagu caabudaah iyaa sanamyaalkana dhinac kale yeel allow ha isku kaana dhoweyn allow ha isku kaana dhoweyn sidaas ayuu leeyay <clears throat> wahaadaa kanu aflaqu waa ka xeeldheer yahay min amacni allow shirkiga iga manci waa ka xeeldheeri warkaan waa war ka fog allow shirkiga iga manci oo iga ilaali waa war ka ceeldheer weeye oo shirkigan allow dhinac yeel anigana dhinac kaloo ka fog allow u yeel saasuu leeyay warkaan waa ka fog yahay waxa weye shirkiga iga manci waa war ka macna dheer annahu ibraahiim idaa kaana hadduu ahaado fii jaanibin dhinac wahiya sanamyaalkiina fii jaanibin dhinac kale kaana wuxuu ahaana markaas adcadda mid fogaan badanoo aad uga fogu noqona Ah, kaana wuxuu ahaana abcadda mid ka fogaan badan sidaas ayuu ahaana wa qaala ibnu abi mulayka waa taabici a'immadii taabiciyaalka weeye wa qaala ibnu abi mulayka wuxuu yidhi adragtu waa soo gaaray alaaiina soddon soddonkoo min asxaabi rasuulillaah rasuulka ilaahay asxaabtiisii ka mid ah sala allahu calayhi wasalam kulluhum dhammaantood yakhaafu wuxuu ka baqaayey annifaaqa nifaaq calaa nafsi nafsadiisa soddon saxaabadii nebi maxamed ka mid ahan soo gaaray mid kastaa naftiisuu nifaaq uga baqay laa yakhaafu nifaaqa ilaa mu'minuun walaa ya'manu min annifaaqi ilaa munaafiqun nifaaq waxaa ka baqa qof mu'min oo dhab ah oo aakhirada dhab u rumaysan oo ilaahay dhab u rumaysan oo diinta dhab u rumaysan qofkaasaa nifaaq naftiisa uga baqa nifaaq waxaa aamin ka noqda qof munaafiq dhaba Ah, munaafiq dhaba qof ah aa yidhaahda a is yidhaahda kollayba adugu waa laban eh, munaafiq iyo nifaaq adugu kollay waa ka fogta waxaa is yidhaahda qof dhintay oo qalbigu madoobaaday oo nifaaq qalbiga degay qofkaasi aamin ka noqda sidaas darteeda saxaabadii rasuulka ee ilaah ammaanay nabigu ammaanay sala allahu calayh wasalam kuwaasaa naftooda nifaaq uga baqi jiray kuwaasaa uga baqi jiray marka waxay ku tusaydaa alla kacabsigooda iyo oqoontoodu meeshay gaartay wa qaala ibnu mulayka wuxuu yidhi oo a'immadii taabiciyaalka ka mid ah adragtu waxaan soo gaaray alaaiina soddon soddonkood min asxaabi rasuulillaah rasuulka ilaahay asxaabtiisa ka mid ahaadeen kulluhum dhammaantood yakhaafu nifaaqa nifaaq uga baqaya calaa nafsi nafsadiisa mid kastoo ka mid ah naftiisuu nifaaq uga baqaayey saxiixulbukhaariguna ku yaalla afar saxiixulbukhaariga matnigiisa ayuu ku yaallaa baabka baabu khawfi lmu'min min an yaxbata camaluhu wa huwa laa yashqa baabkaasuu ku yaallaa baabka ka hadlaaya qofka muuminka inuu ka baqo camalkiisa inuu buro camalku wixii bura marka qofku gaaloobo camalkiisa inuu buro isagoon is ogey oo aan islahayn camalkaagiya buray ah, qofka muuminka taasuu ka baqaa adoon is ogayn ba amaad xuduuddaba ka baxda is yidhahda adoon warbahayn oo isla waa toosan tahay amaad xadkaba ka baxda baabkaasuu ku keenay bukhaari baabu khawfi mumin min an yaxbata camaluhu wahuwa la yashur ah, baabka ka hadlaa muumin wuxuu ka baqaa camalkiisu inuu buroo baabao asagoon dareemayn isagoon ah, dareemayn sowma jeedin halkaasuu ku soo arooriyey ibraahiim utaymi qowlkiisii maa caradtu qowlii calaa camalii ilaa khashiitu an akuuna mukadiba weligay wuxuu yidhi qowlkayga aan ku hadlaa oo tawxiidka iyo tasbiixda iyo dikriga aan ku hadlaa uma bandhigin camalkayga ilaa markaan camalkayga u bandhigo waxaan is idhahdaa beenaale amaadba oodan diinka ma rumayn weli aan is idhahdaa weli qowlkaagan aad sheegayo islaamnimadaa iyo camalkaan aad samaynaydaa ama isan isku ekayn dadkaa sidaas le camalkooda marka camalkayaga la fiiriyo annagu dad cibaado iyo qayr sameeyo u ekaan mayno soo ma jeedo way naga qayr badnaaye waa naga camal fiicnaaye wa maca daalika waxay isleeyihiin camalkan aad samaynaydaan sheegashada aad sheegaydaan lama miisaan eka laa ilaaha ila allahda aad ku dhawaaqdeen uma eka saasay isleeyihin sidaas ayay isleeyihin waa dad dhab u rumeeyey diinka cumar bnu lkhadaab cumar bnu khadaabaa yidhi radia allahu canhu lixudayfat ibni lyamaan lixudayfa xudayfe ayuu ku yidhi ibni lyamaan oo saxaabigii la dhihi jiray saaxibu siri rasuulilah rasuulka ilaahay sirtiisa ninkii si gaara u ogaa oo nabigu munaafiqiinta gabalka mid ah uu nabigu u tilmaamo oo uu u magacaabo hebel waa munaafiq ogow hebelna waa munaafiq diinta ma rumaysna safka ku jira ogow dadkaas dad safka ku jira masaajid oo nabiga la tukana oo nabiga jihaadka la gala oo nabiga la socda nabiga ku yidhi hebel waa munaafiq nabigana alla u wayooday ah. nabigan alla waxyooday kuwa uusan nabigu ogeynna waa jira munaafiqiina oo nabiga la socda oo aan ah. nabigu ogeyn markaa qaar laakiin ogaayaa jiray qaar uu nabigu ogaa oo uu waxa nabigu u tilmaamay oo yidhi hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hmm. kuwaasaa jiray oo uu nabigu xudayfa u tilmaamay markaasaa cumar weydiin jiray o xudayfa ilaahaan kugu dhaariye ah. ilaahaan kugu dhaariye ee kuwa nabigu magacaaday amaan ku jira ah. kuwa nabigu magacaaday amaan ku jira uleey ilaahaan kugu dhaariye kaasuu leey kuma jirto ah, kuma jirto wa qaala amiirulmuminiin amiiruulmuminiin cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu lixudayfata wuxuu ku yidhi xudayfahaasoo ibni yamaan ina yamaan ahaa anshuduka allah ilaahay baan kugu dhaariyey hal samaani laka ma ii kaa magacaaday rasuululahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay ma ii kaa magacaabay oo ma ku yidhi cumar aa ka mida munaafiqiinta ama nabigu ku yidhi saasuu leeyahy naftiisa uga cabsaa munaafiq inuu yidhi cumar oo asagoo nool nabigu jannada ugu bishaara naftiisii uu u cabsanaya maca anna rasuula ayadoo rasuulka bashara uu u bishaareeyey hudhuma biljannati janno ugu bishaareeyu sidaas leey ah, yadoo rasuulku janno ugu bishaareeyey uu sidaas leey wa qaala amiiruulmu'miniin cumar bnulkhadaab cumar ibnulkhadaaba wuxuu yidhi radia allaahu canhu licudayfata bni ilyamaan xudayfihii ina yamaanaha wuxuu ku yidhi anshuduka allah allahan kugu dhaarina hal samaani laka rasuulullah rasuulka ilaahi ma ii kaa magacaabay sala allahu calayhi wasalam maca man dad la jirkooda ma magacaabay samaa u nabigu magacaabay dadkaasoo min almunaafiqiina ka mida dadka nabigu u magacaabay oo munaafiqiinta qaybta uu nabigu magacaabay ah, ila qayb qaybaan ma jirtay jirtayba ah, wa fi lmadiinati maradu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum qaar uusan nabigu ogeynaa jirtay ah magaalada madiine waxaa ku jira taar munaafiqnimada ku murxay oo ku gaamiray oo aad ugu taqabusay laa taclamuhu oona adigu oqoon nabi maxamedo ah, annagaa naqaan ah, laakiin qaaruu yaqiina jiro ilahay u wayooday ah, qaar ilaahay u waxyooday oo uu waa munaafiq hebel waa munaafiq qaarkaasaa jira qaarkaas marka uu xudayfe nabigu u magacaabay sala allahu calay wasalam marka kuwa nabigu magacaabay kuwaasna ku jiray maca anna rasuula ayadoo rasuulka sala allahu calayh wasalam bashara ugu bishaareeyeyhu cumar biljannati janna ugu bishaareeyey ayuu sidaas yidhi walaakinahu cumar khaafa waa cabsaday an yakuuna inuu ahaaduu ka cabsaday daalika tabshiir bishaaraynta limaa shay dartiis dahara u muuqday lirasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam min afcaalihi afcaali cumar cumar afcaashiisa uga muuqday fii xayaati xayaati nebiy nebiga intuu noolaa wuxuu isli nabiga markuu ku leeyahay ahlu khayr baa tahay amay tahay acmaal daahirkaaga uun ka muuqatay intii nebigu noolaa amuu hadalka sidaasba kuu yii oo below qalbiga kaa gashay saasuu isleeyay waa baqa nabigu waa markuu kuu bishaaraynayey amuu inta arkay acmaashaada daahirkeeda uu sidaas ku yii laakiin balaayo qalbiga kaaga jirta saasuu isleeyi cumar ah. naftiisa saas uga baqay qofkaasaa muumin muumin waa kaasa walaakinahu cumar khaafa waa baqay an yakuuna inuu ahaaduu ka baqay daalika tabshiru bishaarayntaas liman shay dartiis dahara u muuqday lirasuuliillaah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam oo min afcaalihi afcaali cumar cumar afcaashiisa uga muuqday fii xayaati xayaati nabiy nabiga intuu noolaa sala allahu calayh wasalam falaa ya'manu aamin kama noqdo annifaaqa munaafaqnimo ilaa munaafiqun munaafiq maahan munaafiq unbaa is yidhaahda adugu munaafiq ma tihi adugu munaafiq ma tihi oo waa ladhan tahay qofka munaafaqa unbaa is yidhaahda qofkaasaa is yidhaahda falaa ya'manu aamin kama noqdo annifaaqa nifaaq ilaa munaafiqu munaafiqun maahane walaa yakaafu nifaaqa nifaaqna kama boqo ilaa mu'minun muumin maan hadalka xasanulbasri a iskale bukhaarigu ku yaala xasanulbasri a iskale oo sidaas dhihi jiray sidaas xasanubasri ayaa dhihi jiray oo hadalku bukhaarigu ku yaallaa bukhaarigu ku yaalla marka waa sidaas xaqiiqadu waana sida ilaahay ku tilmaamay mu'miniinta dhabta marka ilaahay tilmaamaye waaladiina yu'tuuna maa atow wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun mu'miniin yaa ah waa dadka bixiya daacaadka bixinaya ayadoo quluubtoodu cabsanaydo ah, quluubtoodu ay werwaraydo caaisha weydiiday aayaddaas tafsiirkeeda nabiga sala allahu calay wasalam waxay ku tiri rasuulka ilaahi aayaddanma waxay sheegaydaa dad mu'miniin laakiin dunuub sameeyey sida tuugannimo sida zino sida qamro oo isle ama ilaahay dunuubtaas kuu ciqaaba ah, dad inta muminiin ayagu ah ilaahay rumaysan laakiin dunuub sameeyey la muuminka dembi waa ka dhacahay oo dunuubtiisaas ka baqaya miyay aayaddu sheegaydaa mayuuna nabigu sala allah calay wasalam waladiina yu'tuuna maa atow waxay sheegaydaan dad iimaan leh oo daacad sameeyey salaad sadaqo soon oo isla aman alla kaa aqbalin aman alla kaa aqbalin oo aad mee adugu camalka aad waxway shuruuddiisa wax ka mida dhuntay ama ikhlaaskiyaa maqan oo nifaaqa ku jira ama mutaabacadayaa maqan oo bidca ku jirta labadaas ila baabida camalkii wuxuu is leeyahay camalkaaga aman ilaahay aqbale dadkaasi aayaddan ammaanaysa dadka ammaanayna waa dadkaas waa dad salaad iyo soon iyo sadaqo daacaadka ilaahay badinaya laakiin qalbigiisa tuhmay ah, mutaabacadiisa tuhmay dadkaas wey dadaalay dadkay ammaanayda aayadda waa dadkaas falaa ya'manu nifaaqa nifaaqa aamin kama noqdo ilaa munaafiqun munaafiqun ma ahane walaa yakhaafu nifaaqa nifaaqa kama baqo ilaa mu'minun mu'min ma ahani qof kale nifaaq kama baqo fa cala alcabdi addoonka waajib waxaa ku ah an yaxrisa inuu ku dadaalo cala alikhlaasi ikhlaas camalkiisa inuu ilaahay u barax tiro oo aan qalbiga wax kale ka soo gelin iyo istusus iyo riyaa wa an yujaahida waa inuu la jihaado la dagaalamo nafsahu nafsadiisa calayhi cala alikhlaasi waa inuu kula dagaalamo waa inuu naftiisa kula dagaalamo oo kula dadaalo ikhlaas in qalbigiisa ikhlaas yimaado oo camal kastuu samaynayo uu hubsado inuu u samaynayo ilaahay dartiisa ilaahay raalli ha kaaga noqo ilaahay ku adeeco u hogaansan ilaahay ha kugu jeclaado jannadiisa aad ku gaartid camal kastuu samaynaa inuu nuucaas u samaynaa waa inuu qalbigiisa ka xaqiijiya oo ikhlaaskaas naftiisa kula dagaalama qaala bacdu salaf culimmada salafka gabal waxay yidhaahdeen maa jaahadtu nafsii naftayda kulama jihaadin calaa shayin shay maa jaahadtuhaa intaan kula jihaaday calal ikhlaasi ikhlaas naftayda intaan isiri qalbigaaga ha barax beelo ilaahay ha u barax beelo qalbigaaga wax kale ha ka dhammaadeen wax dhibaatadaasoo kale aan ka maray ma jirto intaasoo ragcad tuka boqol ragcad tuka waa fuduudda boqol maalmood soonna waa fuduudda laakiin dhibaatada ugu daran waxay tahay camalkaagu ilaahay ma u barx beela ah, shayga lagu kala haraa waa midaas midday salafku dareemeen oo dadkii dhabta diintan u rumeey dareemayeen midaasu ah inaad naftaada kula dadaasho war makhluuq ma ka barax beesho inay istusaydo inay ismaqashiinaydo inay dan uga leedahay acmaasheeda naftaadu khaalis ma ka ta camalkaaga daacaadka aad samaynaydaa ilaah ma u gooniyihin mise cid kalaa weli garab socotood garab wadda taas inaad qalbigaaga keento shayga ugu adag weeye oo laga doonayo qaala bacdu salaf waxay yidhaahdeen maa jaahadtu kulama jeedinoo kulama dagaaleen nafsi nafsadeyda calaa shayin shay maa jaahadtuha intaan kula jihaaday cala ikhlaas ikhlaas fa shirku shirkiga amnu arrinkiisu sacbun waa mid adag jiddan si dhab si aad u adag qof ilaahay uun ka fakiyo unbaa ka faka kara qof rabbulcaalamiin ka fakiyo ayaa ka faka kara fa shirku shirkiga amruhu arrinkiisu sacbun waa mid adag jiddan si dhab ah laysa bilhayini mid fudud ma aha ah, mid fudud ma aha fa shirku shirkiga amruhu shirkiga arrinkiisu sacbun waa mid adag waa mid adagoo culus jiddan si ah ayuu culus yahay laysa bilhayini mid fudud ma ahan walaakin allaha allah yuyasiru waa u yasirahu waa u fududeeyaa alikhlaasa ikhlaaska cala alcabdi addoonka qofku hadduu dadaalo ilaahay qalbigiisa daacadnimo ka ogaado ilaahay waa u fududeeya subxaana walaakin allaha allah yuyasiru waa u sahlaa waa u fududeeyaa alikhlaasa ikhlaaska cala alcabdi addoonka wadaalika ikhlaaska maxaa leedaha ikhlaas wadaalika ikhlaaskii bian yajcala addoonku waa inuu yeelo allaaha allah nusba caynayhi labadiisa indhood hortooda waa inuu ilaah inuu arkaayoo kale iska dhigo sida ilaahay inuu arkaayo kale waa inuu caabudo ilaahay inuu arkaayo oo kale an tacbudallaaha kaanaka taraa inuu indhihiisa hortiisa ilaahay keeno macnaheeda waxaa loola jeedaa inuu allah u caabudo sida isagoo arkayo kale wadaalika ikhlaaska bian yajcala allah allah waa inuu yeelo nusba canlayhi labadiisa indhood hortooda fayaqsida waa inuu ula qasto bicamalihi camalkiisa wej allahi ilaahay wejigiisa camalka uu samaynaa waa inuu ilaahay wejigiisa ula qasto in ilaahay raalli ka noqdo oo uu jannada galo oo berri uu ka mid noqdo jannada kuwa galee wejiga alle arkaya sidaas waa inuu camalkan u niyeysto taas waa inay camalkiisa timaad ilaa dadka cibaadaysana waa saddex qof waxa weye waa qofkaas muuminka mukhliska oo camal kasta uu samaynayo ilaahay uu ku jeclaado ilaahay raalli uga noqdo ilaahay jannadiisa uu ku galo markuu jannada galo kuwa wejiga alle arka uu ka mid noqdo saasaa qalbigiisa ku dhegan qofna waa qofkaas riyaagu galay oo camalkiisii baaba'ayo oo waxa weeye ilaahna inuu caabuduu raba Ah. ilaahayna inuu caabuduu rabaa dadkuna ku ammaanaan ah. dadkiina ay ku ammaanaan riyaaca la yidhaahdaa dadkuna ay ku ammaanaan oo waxa weyaan qofka dadka ku jeclaadaan oo dadku ku qadariyaan qofna waxa weyan ilaahba ma rumaysno ilaahayna u tukama laakiin dadku ha kuu oqoodeen muslimu isleey dadka tukanaya saddexdaas ah, oo munaafiqiinta ilah muxuu yidhi waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaara yuraauna naas walaa yadkuruuna allah ilaa qaliila iyagu markay tukayn dadkayba istusayaan ah, hadduu tuka hadduu sadaqa baxa hadduu soomaa dadku haku arkeen maana dan kamala qofna ilaahay inu caabudaan waa rabi lahaa shaydaankina waa dirqina markaasuu shaydaanku wuxuu kula dadaalaa inuu is yidhahdaba qurxi dadku ha kugu ammaane codka qurxi dadku ha kugu ammaane waxa weeyaan daacadiisi daacadiisi ilaahayna ajir uga rabi lahaa addoonkaana ammaan uga rabi lahaa ilaahayna shirka ma ogola wax cid kale loogu dara ilaahay ma aqbalo man camila camalan ashraka fiihi macii hayrii haragtu wa shirka ah, haddii saxiix muslimka xadiisulqudsiga ilaah wuxuu leeyahy qofka daaco sameeya daacadaas aniga cid kale iskugu kaana dara anugu waa ka tegi daacadaas waxba kumedi shaqa kumedi ciddan kaleu isku tusayo bal abaalmarinha ka raadi berri ah, berri marka ilaahay la hor tago bal abaalmarinha ka goobgobo kuwaas marka shirkigu waa arrin aad u culus asalka athani oo labeeyey wujuubu ljtimaaci kulmid inay waajib tahay weeye calalxaqi xaqa lagu kulmo iyo wanahyu reebid canitafaruqi kala tagga la yska reebo fiihi xaqa lagu kala tago asalka labaad wuxuu yahay oo ah, sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab u guntay waxa waxaa waajib ka ah muslimiinta xaqaas la soo sheegay oo tawxiidka ah oo ikhlaaska ah muslimiintu inay ku kulmaan isku jeclaadaan ku kulmaan isku gacan siiyaan waxaana xaaraam ah inay kala tagaan oo ay firqooyin noqdaan oo ay urura noqdaan oo ay xisbiyaal noqdaan oo ay kooxkoox noqdaan ah xaaraan oo ilaahay xarray taas weeyaan al aslu asalka asalka ataani oo labeeya wujuubulijtimaaci in la kulmo waajibnimadeed weeye cala alxaqi xaqaas lagu kulmo iyo wanahyu in la layska reebo can itafaruqi kala tag fiihi xaqa lagu kala tago oo firqooyin iyo kooxo iyo xisbiyaal la kala noqdo amara allah ilaahay wuxuu amray bilijtimaaci in lagu kulmo fi diini diinka wa wanahaa ilaahay wuxuu reebay can itafaruqi kala tag fiihi diinka lagu kala tago amar allah allah wuxuu amray bilijtimaaci in lagu kulmo fi diini diinka wanahaa ilaahay wuxuu reebay can itafaruqi kala tag fiihi fi diini diinka lagu kala tago fa bayana allah allah waa caddeeyey haadaa amarkan bayaanan caddayn fa bayana allah allah wuu caddeeyey haadaa arrinkaas bayaanan caddayn caddayntaasoo shaafiyan oo wax caafiya qofkii caafimaad raba oo cudurka taxasubka iyo tafaruqa inuu ka dawoobo rabo ilaahay waa daweey wax qof iimaan lahu ku daweyn kara ilaahay sheeg ah, wax qof iimaan leh oo ilaahay rumaysan ku dawoobi karo oo uu ku ogaan karo in firqooyinku xaaraan yihiin inay dalaal yihiin in xaqa in mid lagu noqdo ay waajib taas wax ilaahay wuxuu u caddeeyey wax qof iimaan leh daweyn kara oo uu ku qanci karo oo caafi kara fabayana allah allah waa caddeeye haadaa arrinkan bayaanan caddayn caddayntaasoo shaafiyan wax caafiya bayaankaas iyo caddayntaasoo tafhamuhu ay fahmaayaan alcawaamu caamadu ay fahmaayaan dadka caamada dadweynaha ay fahmaayaan iska daa culummo iyo daalibulcilm dadweynaha caddayn ay fahmaayaan oo qof kasta marku aayaadkaas maqlo uu ogaanaa ilaahay inuusan marna ogolaan xisbiyo marna inuusan ogolaan firqooyin marna inuusan ogolaan ururo ilaahay uu waajib ka dhigay muslimiintu mid inay noqdaan qof walba oo diinteed daacadnimo u rumaysan uu fahmay waa caddayn caamadu fahmi karaan arday iska daayi iyo culummi wanahaana wanahaana allah wuxuu naga reebay an nakuuna inaan la mid noqonno kaladiina dadkii oo kale tafaraquu kala tageen wanahaana allah wuxuu naga reebay an nakuuna inaan la mid noqonno kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tageen wakhtalafuu iskhilaafeen qablana annaga horteen nabigu sala allahu calay waslam wuxuu noo sheegay ilaahay wuxuu noo sheegay kooxii naga horreeyo diinaha iyo kutubta la siiyey yahuud oo kale waa kala tageen firqooyinay noqdeen kirishtaan waa kala tageen firqooyinay noqdeen ilaahay annaga wuxuu leey war kuwaasoo kale ha noqonin ah, war dariiqooda ha qaadanin yahuud toddobaatan iyo kow firqay noqdeen kirishtaanna toddobaatan iyo laba firqay noqdeen takii nebi muuse loo diray kitaabkii towraadaha ilaahay u soo dejiyey toddobaatan iyo koobay noqdeen dadkii nabi ciise loo diray kitaabkii injiilaha loo soo dejiyeyna toddobaatan iyo labay noqdeen nabi moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idinku waddadaasa marinina hal mid ahaad kulligiin hal mid almutaxaafiina fillaah almutacaawiniina lilaah dad ilaahay dartiis isku jecel ilaahay dartiis isku gargaarsada ilaahay dartiis isku gacan siiya noqda ha la mid noqonina kuwaas dariiqoodaa marina weli labadu wuxuuna sheegay arrintaas waa dhacayda oo sidaas marka u caddeeyey dadku diinta u wada hogaansami ma doonaan ee dadaa sidii yahuudda yeelaya kirishtaanka oo firqooyin noqona waa idinku ha ka mid noqon oo qof walba adugu ha ka mid noqon ka warraba bal caddaantu intay leeg wanahaana allah wuxuu naga reebay an inaan la mid noqonno kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tageen waqtarafuu iskhilaafeen qablana annaga horteen oo fahalad ku halaagsameen markaas markay tafaruqa ku dhaceen oo ay kala tageen waa halaagsameen wadakara allaah wuxuu sheegay annahu allaah amara inuu amray almuslimiina muslimiinta bil bilijtimaaci inay ku kulmaan fi diini diinta wa nahaahum allah inuu ka reebay can inay kala tagaan fiihi diinka ay ku kala tagaan wadakara allah wuxuu sheegay annahu allah amara inuu amray almuslimiina muslimiinta bilijtimaaci inay kulmaan fi diini diinka xaqa ay ku kulmaan wa nahaahum ilaahay muslimiinta inuu ka reebuu noo sheegay can itafaruqi inay kala tagaan fiihi diinka ay ku kala tagaan wayasiiduhu arrinkaas waxaa u siyaadinaa amarkaas ilaahay amray oo ah diinta mid ku ahaada hana ku kala teginina arrinkaas waxaa u siyaadaa wuduuxan cadayn maakii waladan ay la soo aroortay bihi maaga sunnatu sunnada oo min alcajabi yaab ah alcujaabi ee yaabka badan fii daalika arrinkaasnay kula soo aroortay waxaa arrintan u sii siyaadinaya caddayn xadiista nabiga marka hore qur-aankaa ku dherjin aayaadka qur-aankaa sida ay u diidayaan firaqda sida ay u diidayaan khilaafka sida ay u diidayaan kala tagga sida ay u diidayaan isnacaybka sida ay u amrayaan midnimada sida ay u amrayaan in la ysjeclaado sida ay u amrayaan in la laysku gacan siiyo xaqa markaad aayaadka aragto haddana cajaa'ib waxaa leh axaadiista axaadiista uu nabigu sala allahu calay wasalam ku amrayo muslimiintu inay mid ahaadaan inay midkaas xaqa ay ahaadaan inay asagaas isku jeclaadaan inay asaga isku gacan siiyaan inay sidaas ku joogaan ilaa nabigu gaarsiiyey toddobada carshiga ilaahay harsayda maalinka aan hari jirin waxaa ka mid ah wa rajulaani taxaabaa fillaah ijtamacaa calayh wa tafaraqaa calayh laba qofka ilaahay dartiis isku jeclaatay saas ku kulmeen kuna kala dhinteen kuwaas weeyaan kuwa carshiga ilaahay hariya heerkaasaa la gaarsiiye welidaa saas daraaddeeda bal kutubtii salafka hal kitaab ma jiro oo caqiida laga qoray ama waa yaryah soo ma kitaab caqiide shaamila laga qoray ama jiro ama waa yaryar oo aan ka digaynin firaqada oo aan amraynin midnimada ah, waa asal min usuuli ma aha masale farca waa caqaa'idka ayay ku sheegeen salaf iyo xalafba mid walbaabaaba u guntaa oo uu leeyahay muslimiintu waa inay mid noqdaan firaqda iyo xisbiyada iyo kooxahana waa inay ka fogaadaan soo ma jeeda wayasiidu waxaa u siyaadinahu arrinkaas wuduuxan caddaan maakii waradad ay la soo arortay bihi maaga assunnatu sunnada oo min alajabiya ah alcujaab in la yaab badan macnaha caddaynta iyo axaadiista tiradeeda iyo siday u caddahay fii daalika amarkaasay ku soo arortay axaadiistaas oo ah muslimiintu inay mid ahaadaan tafaruqa iyo kala tagga iyo isnacaybka iyo isku dabajeedintana ay ka fogaadaan uma bal banu aadanka diinka alloo sidaas u adkaa siday uga fogaadeen fiiri uma saara wuxuu ahaaday u yidhaha sheekh maxamed cabdiwahaab uma saara alamru arrinkii wuxuu ahaaday ilaa ana aliftiraaqa kala tagga fii usuuli diini diinka usuushiisa caqiidadiya lagu kala tago wa furuucii furuucdiisa lagu kala tago huwa alcilm cilmi ayuu ahaaday iyo walfikru fahm fi diini diinta la fahmo dadaan waxay yidhaahdeen waxa dhahaya la kala tegin simiintu mid ha ahaadeen xisbiyadu ma bannaana urura ma bannaana dadka dhaha waa waxaan diinka ilahay la fahminaya waa wax iska waxawy muqallido ah oo alfaada kor ka aqra'ayoon diinta hoos u gelinayna oon fiqiba lahayn ee qof diinta fahmaa ma diila yidhahdeen kooxaha xayl xagguu ka soo jafin mid midna xagguu ka soo jafin ceelkaa layskula soo shubinaya xay u diidaysa ah, soo ma jeedi wuxuuna noqday bal banu aadam meesha madax adeegiisu gaaray wixii ilaah diiday oo nabigu diiday ay waxay leeyihiin fiqiga saxdaba saasa ah. ah fahamka saxda iyo fiqiga saxda waxaa ah in dadka muslimiinta kooxa iska noqdaan ururo iska noqdaan xisbiyaad iska noqdaan saas u kala tagaan dhib maleh saasaa saxdiayl ah, saasaa saxdiy taas marka maxay ku tusaydaa waxa ilaahay banu aadan naar ugu abuuray waxay tahay waa cinaad a ah ka a oo ugu daran xaqa siduu u cad yahay inaan dadku u raacin xaqa iyo diinku siduu u cad yahay inaan loo raacan sowma jeedin markaasuu yidhi uma saara wuxuu ahaaday alamru arrinka ilaa ana aliftiraaqa kala taga fii usuuli diini diinka usuulshiisa lagu kala tago iyo wa furuucii furuucdiisao lagu kala tago huwa alcilmu saasa cilmigii maanta ahaatay oo dadka agtooda ka noqo cilm caalim wey oqo masaa'ilka u fahmaayo aluley qofka hadduu ururada iyo xisbiyada bannayn sooma jeedid wlfiqhu in la fahmo fidiini diintiina saasaa ahatay dadka agtooda taasa u fahmaya diinkiioo la fahmo wa saara wuxuu noqday alijtimaacu in lagu kulmo fidiini diinta laa yaquunuhu miduusan ku haadlin ilaa zindiiqun munaafiq maahan qofka ka shaqaynaayo midnimada hore muslimiintu waa inay mid noqdaan ma bannaana ururadu ma bannaana xisbiyaalku ma bannaana tafaruqa ma bannaana iskhilaafku in mid ay ahaadaana waajiba ah, waa zindiiqa laleeyahay gaal aho munaafiq oo kufri caloola qabo balaayuu ka shaqayna ciro kaloon la ogeyn uu u shaqeeya waa zindiiq zindiiq waa laadiiniga waa qofka wadardiinoodaha la yidhahda wadardiinoode ciddu u tagu ku diin yahay waa macnaheedu heerkaasaa la gaarsiiyey sidii nabiyaalka la yeeli jiray soo ma jeed qofka dariiqada nabiga ka shaqaynaa sidii nabyaalka loo cayay oga waxay gaartay usuushii diinta ilaah amray usuushii diintee nabigu amray qofka amraa in la yidhahda zindiiq wey munaafiq wey wadar diinoole a la yidhahda zindiiq sooma jeedeen markaasuu yidhi wa wuxuu noqday alijtimaacu in lagu kulmo fi diini diinta laa yaquuluhu miduusan dhihin ilaa zindiiqun munaafiq maahane ow majnuunun mid iska waal wax iska waalo iska qayl yahay saasaa laleeyahay qofka maanta yidhaahda war ma bannaana ururadu war ma bannaano firaqdu ma bannaano ismacaylku ma bannaano kala tagu waxa waajiba in la isjeclaado waxa waajiba quluubta la ysku furo waxa waajiba hal mida in la ahaado waxa waajiba xaqa la ysku gacan siiyo waxa waajiba baadilka sulintiisa la ysku gacan siiyo qofka dhahaya waxaa la leeyahay wax iska waalan weeye wax isagu hoos diinta u fahmay ma heerkaasi qowlu shida qowlkiisa uu yidhi amar allah allah wuxuu amray bilijtimaaci in lagu kulmo fi diini diinta wa nahaa ilaa wuxuu reebay can itafaruqi kala tag fiihi diinka lagu kala tago ilaa aakhiri warkaas aakhirgisidee laga gaaro al aslu asalka asalka afaani oo labeeya asalkoo min al usuuli usuusha ka mida allatii ah, usuusha saaqahaa uu soo kaxeeyey ashaykhu sheeqa raximahu allaahu tacaala alijtimaacu waa in lagu kulmo fi diini diinta wanahyu waa in la yska reebo can itafaruqi kala taga fiihi diinta lagu kala tago wa haadaa kan kanday alasu asalkaa asalkan alcadiimu ee weynanka badan qadalla waxaa tusay calayhi asalkan kitaabullah kitaabka ilaahay saasuu tusaa wa sunnatu rasuulihi ilaahay rasuulkiisa sunnadiisuna sidaasay tusee sala allahu calayh wasalam wa camalu saxaabati saxaabadii camalkoodiina sidaasuu tusaa radia allahu canhum wasalafu saalix wa camalu salafii saalix salafkiisuu banaa camalkooduna sidaasuu tusay in diintan mid lagu noqdo oo tafaruqa laga fogaado kitaabka ilaahay sidaasuu tusaa xadiidka nebi maxamed sidaasuu tusaa camalkii saxaabadu sidaasuu tusaa fahamkii salafku sidaasuu tusaa haadaa diin ullah waa diinkii ilaahay wahaadaa kan kan baycanaasu asalkaa asalka alcadiimu weyn qadala waxaa tusay calayhi asalkaas kitaabullah kitaabka ilaahay ayaa tusay tacaala ilaah waa sarreeyaahay wa sunnatu rasuulihi ilaahay rasuulkiisa sunnadiisaa tusay sala allahu calayhi wasalam wa camalu saxaabati saxaabada camalkoodiiyaa tusay radia allaahu canhum wasalafu salafkiyaa tusay salafkii assaalixu suubanaa raximahum allahu tacaala amaa kitaabullah kitaabka ilaahay miyaad rabtaa kitaabka ilaahay inuu tusay amaa kitaabullah ilaahay kitaabkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe faqad qaala allah allah wuxuu yidhi casa allaa qaalib ah wajalla allaa weyn yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno ittaqullaah allah ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa xaqa ah cabsidiisa waajibka ah wey cabsida ay waajibka tahay alla in laga baqo midaas ka baq ah, cabsidiisa waajibka eh, oo ilaahay xaq u leeyahay in laga baqo midaas ka baq yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqullah allah ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa oo dhabta ah ilaahay ka baqa walaa tamuutunna ha dhimannina ilaa walxaal antum idinka muslimuuna dad ilaahay u hoggaansanaatiin maahane idinkoo ilaahay u hoggaansan mooye si kale yaan mowdku idinkugu imaan macnaheedu waxay tahay saacad walba rabbi u hoggaansanaada si mowdku idinkugu yimaad ilaahay idinka u hoggaansan si aan mowdku idinkugu imaan idinkoo ilaahay waynaa khilaafsan ee ilaahay idinkoo u hoggaansan mowdku wayniin yimaadeen saacad walba ilaahay u hogaansanaada wactasimuu ku dhega bixablillaahi xarigga ilaahay jamiican dhammaan xaalatiin xablullaah waa diinullah Ah. waa diinka ilaahay ku dhega xablullah waa diinullah xarigga ilaahay ku dhega waa diinka alla soo dejiyey waa kitaabkii sunnada xarigga ilaahay ku dhega mid mid miyaa loogu dhegaa maya jamiican dhammaan xaalatiin dhammaantiin ku wada dhega waxaa la rabaa dhammaan xaqa in layskugu yimaado mas'ale haddii laysla garan waayo mas'alada waxaa la rabaa in kitaabkii sunnada loo celiyo oo allah sidaas dhaha wamaa ikhtalaftum fiihi min shay fa xukmuhu ila allah wixii aad isku khilaftaan xukunkiisa allah leh ee labadiinnoo daacada oo xaqdoona ah, kitaabka ilahay ka fiiriya waa ka helaydaan dawadiina danan xaqdoonayn heli maydeen oo aduguna aad rabto mabda'aaga in kitaabkii laga helo anna aan rabo mabda'ayga in laga helo taas lagu heli mayo maxaa yeele dariiq xaqaba kuma soconno markaas ee waxaa la rabaa waxay tahay xaqa inaan kitaabkii sunnada ka fiirinno annaguna doonayna xaqi in la helo xaq ama qowlkaaga haado ama kayga haado ah. xaqu markuu caddaana ama qowlkaaga ku caddaado ama kayga ama kan fulaana ku caddaado farqi ma kale keliya waxa muhiim ah qofku inuu jeclaado xaqu inuu caddaado markuu caddaadana uu raacay khalaas waa dawo marka ah. sidaasay midnimadu ku imaanaysa ma ahan waxa weyn rabitaankaaga inay ku imaanayso ila wuxuu ihi subxaana walaa tafaraquu ha kala tegnina fiiri waa amar iyo nahy lastaba socdo amar iyo nahya laysdaba dhigo marka koowaad waa amar wactasimuu ku dhego waa amar walamru yaqtadi lwujuub in xarigga ilaahi lagu dhego lagu midooba waa waajib ee sunna maaha wactasimuu qabsada bixablillaahi xarigga ilaahiyo diinka allah jamiican xaaladhantiin walaa tafaraquu ha kala tegnina waa nahyu yaqtadii taxriim shay haddii layska nahyo waa xaaraan inaad kala tagtaan waa xaaraan ha kala teginina wadkuruu xasuusta nicmat allah ilaahi weyne subxaana wa tacala wuxuu noo sheegi barfiiriya arrintan cajaa'ibteeda intaan ilaahay qur-aankan soo dejin dadku waa kala tagsanaayeen kooxa kooxay ahaayeen waa isdilayeen dariiqaasu dariiq lagu khasaaru ah markii ilaahay qur-aanka soo dejiyey ayaa la midoobo la laysjeclaado xaqa la raacay waa lagu cisoobay ilaahay weyne marka wuxuu leeyahay war dulligii alla idinka keena ha ku laabanin tafaruq iyo kala tag iyo iskhilaaf dulliyuu ahaa intaan qur-aanku soo degin aad ku sugnaydeen gaaladii islaamka ka horraydaad ku sugneen adduunkay ku dulloobeen intaan caaqilo la gaarin kii dhintana naaru ku gala war dariiqii ha ku laabanayna markii qur-aan soo degay kadib ee waxaad raacdan dariiqada qur-aanka raac oo isjeclaada oo midooba oo walaalooba oo xaqa isku gacan siiya sidaasu ilaahay amraa walaa tafaraquu ha kala teginina wadkuruu xasuusta nicmatallah ilahay nimcadiisa calaykum korkiina ugu nimceeyey nicmatulislaam waliimaan war xasuusta nimcada ilahay idiin galay dulligii idin haystay oo alla idinka baxshay intaan qur-aanku soo degin nimcada alla idiin galo nicmatulislaam waliimaan ah xasuusta oo korkiina alla ugu nimceeyey goormo alla noo nimceeyey id waqti kuntum aad ahaydeen acdaa cadowyaad dad iskhilaafsan cadow isku ah isku kacsan kooxba koox xididka ka gooynayso saasaad ahayday qabaa'il iskugu kacsan qabiilba qabiil xidhib goynayo saasaad ahayday ilaahay markuu qur-aanka soo dejiyey dadkii qur-aanka qaatay aa cudurkii ka baxay oo ka baxay dulligii oo cisuubay id waqtiga allaahi nin namceeyey kuntum aad ahaydeen acdaa'an cadowiyaal fa allafa allah isku soo dumay bayna quluubikum qalbiyaalkeenna ilaahay baa iskiin jeclaysiiyey waxaad isku jeclaateen tawxiidkeed sunnada fa asbaxtum waxaad ahaateen binicmatii bisababi nicmatii ilaahay nimcadiisa sababteeda ah, nimcatu lislaam waliimaan weye binicmatii bisababi nicmatii ilaahay nimcayntow li nimceeyey sababteed aad waxaad ahaateen ikhwaanan walaalo dad walaalaa isjecel iskacan siiya ayaad noqoteen ilaa wuxuu yidhi subxaana wa kuntum waxaad ahaydeen nimcadaas ka hor intaan nabcatu islaam wal iimaan la helin wa kuntum waxaad ku sugnaydeen calaa shafaa khufratin god qarkiisa god qarkiisaad ku sugnaydeen godkaasoo mina naari naar god naar aad qarka uga taagneeda oo naarta kusii dhacay ilaa gaalnimo iyo bidac iyo shirki iyo tafaruq iyo kartag iyo qabyaalad iyo casabiyad ayaa lagu sugnaa marka god naaraad qarka ka saarnaydeen naarta inaad dalab ku tidhaahdaan waxaa idinka xigay inaad dhimataan idinkoo iimaankan qaadan intaasaa naarta idinka xigtay wa kuntum waxaad ku sugnaydeen calaa shafaa kufratin good qarkiis godkoo mina naari naar fa anqadakum allah idinka badbaadiyey minhaa naarti naarti allah idinka badbaadiyo iimaankaanu isiiyey nicmatu liimaanu walislaam ilaah sow ma caddayn wax ilaahay ka caddayn badan miyaa jira ilaah wuxuu yidhi kadaalika caddayntaasoo kale aayubayinuulah alla idin caddaynaa lakum idinka aayaati aayadiisa saas alla wax idinkugu caddayna idinku qofkii rabeen ha ka faa'iidaysto kaan rabinna asagoo og naarta isu tuura laakiin alla idin caddayna aayaadkiisuna saas u cadi kadaalika caddayntaasoo kale uu yubayinullaahu lakum allah idin caddaynaa aayaadtii aayadihiisa lacallakum tahtaduun maxaa ilaahay noogu caddaynaa lacallakum tahtaduuna likay tahtaduun inaad hanuuntaan ilahay wuxuu idinla jeceliya hanuunka dariiqa xaqa inaad qaadataan ood shirkiga ka tagtaan oo tawxiidka qaadataan oo aad ka tagtaan tafaruqoo tawxiidka iyo midnimada aad qaadataan iyo jamaacada ood ka tagtaan casabiyadda oo alxubbu fillaah waalbuqdu fillaahi aad qaadataan wa qaala tacaala ila wuxuu yidhi walaa takunuu ha noqonnina kaladiina kuwii oo kale tafaruquu kala tegay wey walaa takuunuu ha noqonnina kaladiina kuwiioo kale tafaraquu kala tegey wakhtalafuu iskhilaafay goormay kala tageen ma ayagoo jaahiliinay kala tageen maya ayagoo og qoladii hore laga sheekaynaya waxay aad mushrikiin aayadii hore waxaa kala tegey oo balaayadu haysatay oo alla balaayada ka soo badbaadiyay waa dadka shirkiga ku sugnaa oon diin hayn waxay ka hadlaydaa dad oo ayagu iyagoo cilmina iskhilaafay waa yahuud iyo nasaara tanay kaa leh walaa takunuu hala mid noqonnina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegey wakhtalafuu iskhilaafay goormay kala tageen oo iskhilaafeen min bacdi maa jaa'ahum markay u yimaadeen ka gadaal albayinaatu xujooyinkii cadcadba xujooyin cadcad oo tusaa in tafaruqu xaaraan yahay midnimaduna waajibka xujooyinkaas markay u yimaadeen ayagoo xaqii cad yahay yahayay xaqii waxa weeyaan dhagaha ka laabteen indhahay ka laabteen dhagahay iska tireen toodiyay ku socdeen toodiyay ku socdeen waa shaqada reeraha naarte toodiyay ku socdeen ilaa wuxuu yidhi fiiri wa ulaa'ika kuwaas oo iskhilaafay markii xaqii caddaaday ka gadaal lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabku cadiimu weyn ah, cadaab iska leey laxaa haray mar haddii ilaah u cadeeyey tafaruq inuu xaaraam yahay oo ay ka hari diideen waxa weeyaan cadaab bay iska leeyihin ah, ilaa dadka noocaasa waa dadka xaqa iskala weynaada waidaa qiila lahu itaqi illah akhadathu lcizatu bilimi faxasbuhu jahannam filii qur-aanku qaaf u hadlo ah, qofka mujrimkaa ah, marka la yidhaha war allaah ka isla weynida kibir ku xambaarta markaasuu kibira oo wuxuu iskala weyn yahay mabdi'iisi inuu ka taraasumo naar inay cunto iyo nafdiisa inuu ku adkaysto nafdiisu ku adkaystu dooran ka war naartaa cunto waidaa qiila lahu taqilaa akhadat lcizatu bilimi isla weynida dembi kusii xambaare marka le alla ka baq waxaan waa xaaraan ilaa wuxuu ihi faxasbuhu jahanam jahanama ku filan jahanamo aa ku filan isaga ciqaab iyo abaalmarin iyada ugu filan walaa takuunuu ha noqonnina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tageen wakhtalafuu iskhilaafeen min bacdi maa jaa'ahum markay u yimaadeen ka gadaal albayinaatu xujooyinka cadcad wa ulaa'ika dadka iskhilaafay markii xujadii caddee timid ka gadaal lahum waxa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn wa qaala tacaala maxaa ka dambeeyey yowma tabyadu wujuuh wa taswadu wujuuh cadaabkaas waxay u sugnaatay yowma tabyadu wujuuh maalinta wejiyaal caddaan doonaan wa taswadu wujuuh wejiyaalna ay madoobaan doonaan cabdulahi bn cabbaas muxuu yidhi tabyadu wujuuhu wal waljamaaca waxaa caddaanaysa maalinkaas qiyaamaha wejiyaalka ahlu sunnada iyo jamaacada dadka sunnada nabiga ku taagan kuna midoobay oo tafaruqa iska ilaaliyey kuwaasaa wejigoodu caddaane wataswadu wujuuhu ahli lfurqati walbidca uley waxaa madoobaa doontaa dadkii bidcada iyo firqooyinka ka shaqeeya wejigooda aa ilaahay madoobay doonaa sowma jeedin nacuudu billahi min annaar wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi walaa tanaasacuu war hadoodinine oo fatafshalu aad fashishaan wadadaba ay tagto riixu ku awoodiin doodda iska ilaaliya dooddu waa diin la'aan haddii mar doodu oo muran uu yimaado waa diin la'aan waa baaba qofka diintiisaa baaba'da awooda muslimkuna ku baaba'da soo ma jeeda sababto ah dadka muslimka hadday isku xiran yihiin oo isjecel yihiin oo wixii xaqa isku gacan siiyaan wixii sharana ka wada hor tagaan adduunka cisay ku noola dhaatay janna gelaya ah, waxaad dareemi kartaa afar wiiloo wada dhalatay fili iyo afar gabdhood oo wada dhalatay oo kulligood xaqa ka wada shaqayna oo mid walbaaba xaqaasuu ku baaqa oo sharta ka wada digaa taiir aan caadiyahayn ku yeelanaya inta kale kuwa kaloo la dhashay iyo kuwa kaloo eerka yihiin mid walba ayagii ka mid a ah hadalkii uu sheegi waxay u badantahay inay marka xaqi uu ka qaali noqdo dadkaas soo ma jeeda laakiin afarta uu afa quro midba midubka diga kan wuxuu leeya xaqan kaala qaado igu gacansi kii kalanta usoo damar leeya miyu markuu kula taagna ma waxyuu kuu sheegay anaa aqaanan kaaga ogaal badan walaalkay weeye waa shara iska ilaali anaa kaaga ogaal badan kii kalena kooxdii kugu riyeeli dabankii kugu ridan annagaa kale adigu ma taqaanine dabinkaas anaaqaana iska ilaali muxuu samayn karaa bal qofkaas muxuu samayn ah, ma dhici karta inuu xaq raaco yaa ka isbaaraysa ayagaa ka isbaaraysa tafarruqooda somadee tafarruqooda bilaahi calaykum maanta ummadda tawxiidka fahmeen sunnada fahmeen hadday ilaahay ogolaadaan amarkiisa oo ay nabi maxamed adeecaan sala allahu calay wasalam oo inta tafaruqa iyo xisbiyada xagga iska dhigaan xaqa ay ku wada dhawaaqaan munkarkana ay wada inkiraan imise xaq noolaaleh hadaisleed imise xaq noolaaleh imise munkar baabi'in ma shirkiga dhulkan ka jirine ma bidca dhulkan ka jiri laheed ma fitna dhulkan ka soconeed kalla lama arkin daynta u kaadiyaan amalkan shaydaanay wadaan oo tafaruqa iyo xisbiyada ah ay ilaahay ogolaadaan amarkiisa ooy nebi maxamed addeecaan sala allahu calay wasalam ooy kulliis jeclaadaan oo ay xaqa ku wada baaqaan oo ay munkarka wada inkiraan waxa weyaan xaqa casiis noqo waxaana casiis noqon lahaa sunnada waxaana baabi'i lahaa shirkiga iyo kufriga iyo dalaalka laakiin ayaga ilaahay caasiyey ilaahay weynana dulliga ku ciqaabtay oh, isyaankii cadaabkiisii qayb ka mida wey midka haysta kan aakhirana waa ka daray ilaahi weyna bal aayadan fiirisu noogu sheegay wuxuu noo sheegay ilahay dadka muslimiinta hadday iskhilaafaan awoodoodaa baabaa bal aayadan fiiri wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa tanaasacuu ha murminina fa tafshaluu fa bisababi an tafshaluu inaad fashilaydaan sababteed haddaad murataan waa fashilmayda muslimiintu hadday iyagu iskhilaafaan waa fashilayan waa fashilayan waa baaba'ayan watadhaba riixukum awooddiinin waa baaba'e waa tegi watadhaba riixukum ay quwatukum awooddiinin waa tegi saasay ku tegi maanta yaa muslim ka dhaqaalo badan yaa ka tiro badan laakiin xaadilay wax laba isku meel u socotaa yaraatay ah, wax isku meel u socda ayaa yaraaday sowma jeede marka dulligaas ilaahi weynaa waa nooga digaye mu'miniintu waa inay ka digtoonaadaan wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina dadka farraquu kala geeyeen diinahum diinkooda wa kaanuu ahaadeen shiyacan kooxo lasta minhum aduu ka mid ma tiid nabiga suubano fii shayin hal shay uga mid tiid aayaddaas qof iimaan leh wax ka cadays badan oo u maqlaa ma jirto oo ka digaya tafar sababtaa qof la yidhi nabi maxamedow beri aad kala tihiin bal qofkaas muxuu oo leeyahy qof nabi maxamed laga beri yeela ilaa wuxuu leeyahay ina aladiina dadka faraquu kala geeyeen diinahum diinkooda wa kaanuu noqdeen shiican kooxo axzaaba ah, wa jamaacaad kooxo iyo xisbiyo mutanaaxira midba midka kale kaleeta baabi'inayo mid walbaaba shaqadiisu taa midka kaliya gooyo mar haddaad noqoteen dadka noocaas noqday lasta minhum nabi maxamed oo adugu ka mid matihid fii shayin xaal shay kamid uga mid matihid beriyaa ka qaala tacaala wuxuu yidhi sharaca lakum ilaah wuxuu idiin jideeyey idinka muslimiintaa min addiini diinta xaggeeda wuxuu alla idinkaga jideeyey maa diinkii wasaa'ilaa u dardaarmay bihi diinka nuuxa nabiyullaahi nuux waladii diinkii owxayna aan u waxyoonnay ilayka adiga nabi maxameda wamaa diinkii wasayna aan u dardaarannay bihi diinka ibraahiima nebi ibraahim wa muusaa nabi muuse wa ciisaa nabi ciise muxuu ahaa diinkaasu an aqiimu diina diinta ooga kulligiin ku tacaawun iskacan siiya in xaqu noolaadoo cisoobo walaa tatafaraquu fii diinta ku kala tegnina ha ku kala tegnina waa shanta ululcasmiga rasuul ilaahay soo dira kii ugu dambeeyey kii ugu horreeyey wey kii ugu horreeyaa la sheegay oo nabi nuux kii ugu dambeeyena waa la sheegay waa nebi maxamed sala allahu calay slam saddexdii u dhexeeyna waa la sheegay waa shanta ululcasmigaas dhammaan diinka alle hore iyo gadaalba muxuu ahaa diinka ilaahay ku midooda u gargaara hana kala tegnin diinullahi waa kaas sharaca lakum allah wuxuu idiin jireeyey min addiini xagga diinta maa diinkii wasaa'ilah u dardaarmay bihi diinka nuuxa nabi nuux waladii diinkii awxaynaa aan u waxyoonnay ilayka adiga nabi maxameda sala allahu calayh wasalam wamaa diinkii wasayna aan u dardaarannay bihi diinka ibraahiima nabi ibraahim wa muuse nabi muuse wa ciise nabi ciise muxuu ahaa diinkaas nabyaalkao dhan loo waxyooday an aqiimu diina war diinta ooga oo isku gacan siiyo ka tacaawuna walaa tatafaraqu fiiha ku kala teginina wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina